meesha rafciheeda hooyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale kulanti wanaagsan eed leenahay barnaamijkeena kulanka keenan waxaa idkugu haynaa qodobo dhowra waxaana ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyey ee duulaanka yuhuuddu ay qase ku qaaday tirokoob waxaa laga soo saaray haweenka xaamirada ah ee qase ku go-doonsan madaxda iiraan iyo xamaasna waxa ay tagayaan moscow si ay uga arinsadaan xaaladda khaza waxaan sidoo kale dahaynaa yuhuudda oo la ogaaday inay kumanaan ruux afduub ahaan u haysato waalidiinta koonfur afrika waa la xirayaa hadda kadib haddii carruurtooda iskuullada ay aadi waayaan waxaan sidoo kale dahaynaa fadeexad ku soo baxday kiniisadaha dalka sbain trump iyo carruurtiisa mar kale ayaa la maxkamadeyn doonaa iyo ra-iisul wasaarihii hore ingiriiska oo warbaahinta ku soo biiray xubnihii joogtada inoo ahaa warar gudaha dibadda ku saabsan in suugaantiina barnaamijkeena qeybi ka yihiin kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka keeneen ama diidaan ama dunida ama diidaan ama dunida damaxaygi qaadee diidan naftamaadawaysidamaxaygi qaadee diidan naftamaadawaysid ahlan wasahlan daahir aaniga diyaaree daahir aan isdaadahayne daahir ahlan wasahlan daahir aniga diyaare daahir an istadahayne daahir ama daahir ama dunida ama daahir ama dunida ruuxii waxsugisiya daahir nabsiba duljooge daahir ruuxii waxsugisiya daahir nabsiba duljooge daahir low wasahalan deeqa hadal aanan doonayn deeqa anigaiska diidee deeqa lan wasahlan deeqa hadal aanan doonayn deeqa aniga iska diidee deeqa ama deeqa amuma dunida ama deeqa amuma dunida waxa laygu dayayaa deeqa ana dubuga maagee deeqa waxa laygu dayayaa deeqa ana dubuga maagee deeqa diidan diidan dayax baan ku moodee diidan waa isawanaynaa diidan ahlan wasahlan diidan dayax baan ku moodee diidan waa isawanaynaa diidan ama diidan ama dunida ama diidan ama dunida wadnahaydanoo le diidan afitamaadoay wadnahay daloole diidan nabtamata waydiidan wasahlan daahir aniga ku dorte daahir dhiga kudortee daahiri ahlan wasahlan daahiri aniga kudortee daahiri waan ku daba socdaa ee daahiri ama daahir ama dunida ama daahir ama dunida lagu diirsan mayedawasahalan deeqa nin ku daacad maahe deeqa waan kaaga digayaa deeqa lan wasahlan deeqa waan kaaga digayaa deeqa ninku daacad maahee deeqa ama deeqa ama duqnida ama deeqa ama dunida iga daa wararkoo deeqa tani igama hayse deeqa iga daa wararkoo deeqa tani igama hayse taale diidan wadi dalacsanaysaa diidan ahlan wasahlan diidan kugudaale daale diidan waa caruure diidan hay raacintaadee mar waa caruure diidan hayraa cindaadkee diidan ahlan wasahlan daahir waan kuu duloobee daahir darxumay dhammaatee daahir ahlan wasahlan daahir wuu duloobee daahirin darxumay dhammaatee daahiri ama daahir ama dunida ama daahir ama dunida rabbi waxaan duransaday daahir xaqu inuu dilaaca daahiri rabbi waxaan duransaday daahir xaqu inuu dilaaca daahir aha lawa sahalan deeqa damac waa lugooye deeqa daacar buu ka leefiya deeqa ah lawasahalan deeqa damac waa lugooye deeqa daacar buu ka leefiya deeqa ama deeqa ama dunida ama deeqa ama dunida waxa lagu dambeeyayo deeqa aduugaynu eegiyo deeqa waxa lagu dambeeyayo deeqa aduugaynu eegiyo deeqa ama daacir ama dunida rabbi waxaan duraansaday daahir xaqu inuu dilaaca ah, lawada halan deeqa haddal aanan doonayn deeqa aniga iska diidee deeqa ah, nawas halan deeqa hadal aana doonayn deeqa aniga iska diidee deeqa ama deeqa ama dunida ama deeqa ama dunida waxa laygu dayayaa deeqa anna dubuga maage deeqa waxa laygu dayayaa deeqa anna dubuga maage deeqa sahlan deeqaha yaer ee kale ka mid ahaa codadka macaan fanaaniinta axmed gaaciite gaasire maxamed iyo canab diiriye ayaa heestan ku luuqeynaya barnaamijkana kulanka keenan ee daafurna ku tahay maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekanayda wuu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacadday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn wa shaaraf ciheeda hohoyaday hagaag saaxiibyada waxaa la socotaan barnaamijka kulanka keenan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho nagala socotaan qeybaheena hore ee barnaamijka ayaana maraynaa markaana waxaan eegeynaa wasaaradda diinta iyo aqaafta xukuumadda soomaaliya ayaa hadda u bilowday inay usii diyaargaroodo xajka sanadkan oo xujo badan soomaalida isku diyaarinayaan wasiirka wasaaradda diinta iyo aqaafta xukuumadda soomaaliya mukhtaar rubo mansuur oo shir jaraad ku qabtay maanta magaalada muqdisho waxa uu faahfaahinayaa bal waxyaabaha iska bedelay ee looga baahan yahay xujiyada soomaaliyeed ee doonaya sanadkan inay xajiyaan inay buuxiyaan ama ay la yimaadaan ayaa waxa uu si gaar u sheegay in dowladda sacuudigu ay sanadkan wax badan ka badashay habka loogu diyaargaroobayo xajka isagoo hadlayana wuxuu yidhi waxaan rabay inaan la wadaago iyagoo og aan mar kale ugu celiyo ummadda soomaaliyeed meel kastoy joogaan ee danaynayaan inay sanadkan xajiyaan hadduu ilaahayna gaarsiiyo ilaahay aafaha naga ilaaliye in xajka sanadkan ee dowladda aan walaalaha nahay ee sacuudigu ay wax ka beddeleen garowgiisa dad badanaa waxay la yaaban yihiin ama ay fahmi waayeen war xajkii maxaa iska bedelay xaj saacan laga shaqaynayo la leeyahay hawshiisaa la gelayaa maba dhowee soo tii ahayd son in la dhaafo shawaal uu xaj bilaaban jiray maxaa soo kordhay oo jiro ayay leeyihiin ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay horta xajku waa sidiisii waxba kale isagu kuma soo kordhin oo anagu ma bedeli karno marka waxaan rabaa inaan u daadego maxaa iska bedelay xajka wax kale iskama bedelinaya eh, xujaydeena soomaaliyeed oo qiimaha badan leh waxaan leeyahay eh, eh, diyaar garowgiisaa wax iska bedeleen dowladda sacuudiga walaalaha aan nahay oo xajka gacanta ku hayaan sanadkii hadda aan soo dhaafnay bishii dilxija markay laba ahayd oo carafaan ula jeednaa bay warqad wasiirka wasaarat ulxaj doctor towfiiq ibnu fawaas alrabiica xafidahullah doctoorku wuxuu soo saaray warqad uu u diray dhammaan dowladaha muslimiinta ahee xajka joogay mas-uuliyiintooda ama wasaaradahooda owqaafta ha noqdeen ama xaj ha noqdeen buu u diray warqaddaa waxaa ku qornaa qaabka uu noqonayo sanadkan u diyaargarowga xajka annaguna waxaan ka mid ahayn dadkii lala wadaagay warqadaha uu wasiirka soo saaray baan ka mid ahayn dilxija ayaa waxaa bilaabatay ka shaqaynta ama u diyaargarowga xajka oo maxay ku bilaabatay warqadan la qeybiyey buu bilaabay wasiirku uu qeybiyey dhammaan dowladaha dowlad walbana waxaa loo sheegay sanadkan sanadka soo socdo xisadeeda iyo tirada ay ku iman doontaa loo sheegay annaga sanadkii hore kow iyo toban kun iyo shan boqol bay ahayd xisadeenna marka laga reebo bicada sidii bay ku soo noqotay oo kow iyo toban iyo kun iyo shan boqol baa warqadeena soomaali ahaana loogu qoran tiradeennu waa intaas walaalaheena ziyaadaan ka codsanay qanawaadka diblomaasiga rasmiga aan u marinay jawaab inaan ka helnana waan rajaynaynaa horta bishaasuu xajka soo bilowday oo diyaargarowgiisii la bilaabay oo xisaskii xajkaa la qaybiyay qolo walba xisada ama qaybtay heli lahayd baa loo sheegay annagana waa naloo sheegay dowladaha muslimiinta kalena waa loo sheegay mukhadadka waxaa ku qornaa bisha rabiic lwal ee eh, hadda naga dhamaatay waa dhamaatay soo ma rabiic awal oo hadda dhammaatay afar arrimood baa nalaga rabay dowladaha kaleoo nala mid laga rabay afartaa waxay ahaayeen eh, masaarkii electroniga inaan furano waxaana laga rabay shirkadaha xajka la siiyey inaan iclaamino intay weliba tartan galaan mar hore iclaamino waxaana laga rabay eh, shirkadii la siiyo xujayda inay qaado duulimaadka in iyadana heshiiskeeda aan gudbino waxaana laga rabay eh, bengigii inaan eh, ka shaqaysiino hadhow bahasha aan ku ridan lahayn eh, qarashkeena si hadhow masaarka loogu wareejiyo intaasaana laga rabay intii qaarna waan qabannay qaarna haddeer ayaan gacanta ku haynaa waxyaabaha aan qabannay waxaa ka mid ah oo na laga rabay Eh, nofembar markay afar ahayd eh, kulan fogaan aragga looga qaybgalayo oo agaasimaheenna iyo qaybteenna eh, xajka ay ka qaybgaleen shirkaasuna agaasimaheenna iyo waaxda xajka iyo ka qaybgaleen waxaa la isku fahmay qaabku xajka u socon lahaa iyo january marka la tago maxdarka xajka sida uu noqon doono isagana waa soo dhaafnay waxa aan rabo ummadeena inaan u sheego waxay tahay marba qayb baa la qaban doonaahe sanadkan waxyaabaha siyaadada waxaa ka mid ah waxaa la arki jiray dadku inay moogtahay soonfur iyo kadib ay fiise dalbadaan ayna helaan soo saas ma ahaan jirin sanadkan shacbaan baa ay bilaabanaysaa fiisadu fiise soo saaridu xaajiga fiisaha uu helayo waxaa la bilaabayaa shacbaan labaatankeeda maarsona ay kow ay tahay waxaa bilaabanaya fiisooyinkii sanadkan lagu xajin lahaa in la bixiyo ayaa bilaabanaya qofkii marka is yidhaahdo sidii sanadkii hore waayo waxaa laga yaabaa inuu wakti dhaafo eh, wuxuu dhammaanayaa wuxuu dhammaanayaa fiisabixintiga ay dhammaanaysaa eh, bisha soonfur markii la gaaro labaatan iyo meelahaas marka ay tahay kuna aadan sagaal iyo labaatanka abriil ee afar iyo labaatanka waxaa dhammaanaya fiisi bixinta soonfur maalinkay labaatan tahay ninkan fiisihiisii gacanta ku haysan ma xajinaya sanadkan macnaheeda marka taas waxay keenaysaa min alaan hadda laga bilaabo dadka inay diyaargaroobaan baasaboorradooda diyaarsadaan lacagtooda diyaarsadaan shirkadihii ay wax u dhiiban jireen qof walba qofbu wax ku aaminaahe ay u dirsadaan shaqadoodii ay bilaabaan ayaan insha allahu tacaala u sheegaynaa walaalaheen muslimiinta meel kastoy joogaan waxaa dhici doontay leeyihiin bisha dulqacda waa soonfur bisha ku xigta oo aan dhahno sida aan dhahnaa soo ma ahan bishaas oo dulqacda kow markay tahay mayna ay sagaal tahay waxaa bilaabanaya xujayada soomaaliyeed inay ka degaan sacuudi arabiya ayaa bilaabanaya waxaana dhici jirtay bishaan dulqacda mararka qaar inaan sanadkan ama ka dambaba aan fiisooyin helaynay sanadkan ma jirtaa la leeyahay marka walaalaha eh, xujayda soomaaliyeed meel kastoy joogaan waxaan leeyahay eh, in ay taas ogaadaan ay ku diyaargaroobaan ramadaan laga bilaabo shacbaan iyo ramadaan waa inay fiisooyinkoodii wada helaan dhammaantooda intaas inay ku dadaalaan oo ka hor ay u diyaar garoobaan ayaan insha allahu tacaala rajaynayaa waxaan leeyahay meel kastoo joogta ummadda soomaaliyed ay joogaanba ilaahay ha ku guuleeyo wakhtigaas hadda aan sheegayno markaan gaarnana waxaan rajaynaynaa wadankeenoo ammaana oo shar oo dhan ay ka dhammaatay insha allahu tacaala ama ay aada u yaraatay insha allahu tacaala inaan gaarno oo ummadeennana guul iyo nabad ay ku xajin doonaan insha allahu tacaala shirkadahuna kuwa duulimaadka haday noqoto iyo kuwa xujayda la siin jiray hadday tahayba gacantaa lagu hayaa way fududaan doonaan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa xajkii ugu fiicnaa ilaahay inuu nooga dhigo muslimiinta meel kastoo ay joogaanba ilaahay uu guuleeyo codkaasna waa wasiirka diinta iyo waqaafta xukuumadda soomaaliyaasha mukhtaar roobow uu faahfaahinayay isbedelo ku yimid habka loogu diyaar garoobayo xajka sanadkan oo uu sheegay in kooiyo toban kun oo qof loo ogolyahay sanadkan soomaalida inay ka xajiyaan ama soomaaliya ka xajiyaan iyo sidoo kale xilliga la diyaargaroobayo oo waqtiga hor waqtigii ka hor hadda laleeyahay waa in loo diyaargaroobaa waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka kulanka keenan oo idinkaga imaanaya radio kulmi subaho waa hagaag waxaa la socotaan saaxiibayaal barnaamijka kulanka keenan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa naga dhegeysanaysaan ciidamada yuhuudda ayaa ku dhawaaqay inay duulaan ay ku qaadeen marinka khaza ee dhinaca waqooyi ku yaala iyagoo go ay magaaladaas wajahaysana ugu daray duqeyntii ugu weyneyd ee weeradan yuhuud ay ku qaaday tan iyo bilowgii dagaalkan oo oktoobartan gabagabada bilowgeed soo bilowday ururka xamaas ee maamusho marinka kaza ayaa yana ballan qaaday inay la kulmi doonaan iska caabin xoogle ay ka sameyn doonaan iyagoo ka jawaabaya howlgalada dhulka ah ee yuhuudda ay ku dhawaqday xalay inay bilowday dagaalkan oo sii kordhaya ayaa imaanaya iyadoo duqeymo xoog leh oo xagga cirka ah yuhuudda ay ka wado marinka kaza waxaana arrintan ay si weyn u saameysay in ay go-do isgaarsiinta in ku dhow laba laba milyan oo qof in ka badan ayaa hadda ku go-doonsan magaaladan saraakiisha qaramada midoobey iyo hay-adahaan dooliga ahayn ayaa waxa ay sheegeen inay ku adkaatay kooxahooda jooga khaza in ay la xiriiraan laga bilaabo xalay fiidkii waxaa la sheegay in meelo kamida ah marinka khaza isgaarsiintu ay ka go-day khaza ayaa sidoo kale korontada hore u goonayd mar kalena intii yareyd ee sii dhimanayd ayaa sii go-day oo mugda ayagu lugaha la gashay maamulka caafimaadka ee falastiin ayaa sheegay in ka badan toddoba kun iyo toddoba boqol iyo saddex qof oo falastiiniyiina lagu dilay dhulka khaza ama marinka khaza tan iyo toddobadii bishan oktoobar markaasoo yuhuuddu ay bilowday duqeymaha dhanka hawada ah ee marinka tani waxay saameysay baa laleeyahay dad badan o ree dadka ugu badan ee sida weyn ay u saameysaan waa dumarka iyo caruurta waxyaabaha sida gaarka loo sheegay waxaa kamid ah dadka laga jooga marinka khaza oo wareyse laga qaado waxay sheegayaan inay aada u adkeyd in la helo tirada saxda ah ee khasaaraha heerkan laakiin waxaa jira baa leeyahay hay-adaha qaar oo si kooban uga hadlaya xaaladda marinka khaza oo dhibaatadu ay aada u badan tahay wariyaasha kasoo waramaya marinka khaza oo qaarkood ay ku adagtaa isgaarsiin inay helaan ayaa sheegaya in waqooyiga marinka khaza lagu garaacay madaafiic aan kala joogsi lahayn milatariga yuhuudda waxay sheegayaan inay sii xoojinayaan duqeymahan ay ka geysanayaan khaza islamarkaana ciidamadooda dhulka ay wadaan howlgal ballaaran afhayeen milatariga israel oo hadlay ayaa sheegay in ciidamadoodu ay galeen khaza welina ay ku sugan yihiin garoonka sida uu yidhi muuqaalo laga soo duubayna waxa ay muujinayaan taangiyada yuhuudda oo kusii socda ilaa haddana waxaa leeyahay ma jirto tirakoobyada khasaaraha ka dhashay duqeyntii ugu dambeysay ee xalay shabakadaha isgaarsiinta ayaa xaalay hawada ka baxay waxaana adag in la helo xogta khaza golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay xabad joojin deg deg ah iyadoo bini-aadanimadana loo ogolyahay in loo ogolaado in galaan ilaa boqol iyo labaatan dowladood ayaa u codeeyay qaraarkan oo markii hore ay soo bandhigtay dowladda jordan yuhuudda duqeymaha ay ku waday khaza tan waxaa la sheegay in ahaayeen kuwii ugu khasaaraha badnaa ee dadka rayidkaa soo gaaray wasaaradda caafimaadka ee xamaas ayaa sheegaysa in tirada dhimashadu ay saacadba saacadda ka dambeysa ay sii kordhayso taasoo si weyn u saameysay dadka rayidka ah haddaba cabdicasiis baareed ayaana la falanqeynaya mowduucan cabdicasiis soo dhawow xaggee maraysaa war ama marayaan xaaladaha ugu dambeeya marinka khaza waa maasantahay buraanow runtii xaalad aad u adag ayaa ka jirta marka la eego marinka khaza waxaa gebi ahaanba go-aan isgaarsiintii adeegyadii internetka waxay kuwaa bariisatay haza mugdi habeenimadii xalayta ahayd iyadoo horeyba korontada looga jaray haddana waxaa sii go-ay ugu dambeeyey oo ay ka ahayd eh, korontada iyo sidoo kale adeega internetka iyadoo hay ka shaqeeya arrimaha biniaadanimada oo qaarkood ay eh, ka yihiin bishacaas iyo hay kale oo khaza ka horgelayay burhaanow ilaa haatan aysan jirin marka ismaqal iyo isxiriir qaarkood waa u kala go-a xiriirkooda maadaama muqaymu mhm. ay xoogeysteen mhm. gebi ahaanna in israel ay jartay sida muuqatan operation ama howlgal ay bilaabeen mhm. dhanka cirka iyo dhulka iyo badda oo ciidamadooduna xataa ay qaybo ka mid a ah khaza sidoo kale waxaa arkay hay-adda u dooda ama hay-adda xuduud lahayn waxay sheegaysaa shaqaalaheedii joogay kaza inay weysay xiriirkii ka weysameelay kala xiriirto aad iyo aad burhaan xaaladu aad u adag tahay wayna kasii daraysaa marka la eego khaza dhibaato aad xoogan ayaa ka jirta dadkeeduna waxay markaa maalinba maalin ka dambe sii garayaan xaalad cakirnaana oo aan la saadaalin karin meesha ay ku dhammaan karto israael waxay diiday baaqyada caalamiga ee lasoo jeediyey inkastoo xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobe oo dhowaan kulan yeeshay ay ku fashilmeen inay meel mariyaan qaraar xabad joojina oo loogu baaqay israel inay joojiso waxaa jiray xeerar hore ee dhinacyada xubnaha golaha ammaanka way soo jeediyeen labaiyo toban dal oo baraasiil horboodaysa ayaa soo jeediyey codka diidmada qadaxan ee vitoga waxaa ku diiday maraykanka oo sida muuqata taageeraysa israa'iil gar iyo gardaraba duqaynta iyo xasuuqa dadka reer falastiin ay ku haysan markaa ay taageeraysa wararka ugu dambeeya xataa waxay sheegayaan ciidamada diyaaradaha ee dagaalka ee leeyihiin ciidamada maraykanku inay ka qayb ahaayeen duulaankii xalay yuhuuddu waxay sheegtay inay bartilmaameysatay ilaa boqol iyo konton ay qasab ku lahayd ibrahan waxay mm. leeyihiin waxaan duqeynay xarumo ay leeyihiin ghaza ama ay ku leeyihiin dagaalyahanada ururka xamaas oo ay ka mid yihiin dhismayaal iyo sidoo kale goobo hubka u yaalo sidoo kale saraakiil ay sheegeen inay dileen maamulka yuhuudda sargaal u hadlay siduu sheegay mm-hmm. saraakiilka katirsan ururka xamaas oo uu ah leeyahay waxaa ku jira nin layihahdo cazaam abu aad oo ka mid xubnihii markaa soo qorsheeyey weerarkii lama filaanka ay toddobadii bishan oktoobar hmm. dagaalyahanada ururka xamaas ay ku ekeeyeen qaybo kamida ah ee markaa gudaha israel iyo xadka haza ila leeyihiin maamulka yuhuudda marka waxaad moodaa in xaaladdu ay kasii daraysa mararba marka ka dambeysa tirada dhimashadu waxay ka badan tahay haatan ama ku dhowdahaba sideed kun oo ruux dhaawacu labaatan kun markaa waa ku dhow yahay khasaaraha ugu badanna wuxuu gaaray dadka reedkaa sidoo kale hmm. warbixinada ugu dambeya buraha waxay sheegayaan dadka ugu badan ee dhintay waa haween iyo caruur hmm. weliba hay caruurta ee unisef waxay sheegaysaa in saddex kun ay kor dhaafeen tirada caruurta ee ku dhintay duqeymaha maamulka yuhuuddu ay ka wadaan dhulka haza welina ma muuqato burahan in xal laga gaaraya arrintan xiisadu waa kasi kasii daraysa sidaaso kale burhaan ururka xisbullah ayaa jira dhankooda inay markaa dhowr mar u tuureen ah. madaafiic u rideen dhanka maamulka yuhuudda israel afeen hadle waxa uu sheegay laftirkoodu inay ka jawaabeen oo dhanka koonfurta lubnaan iyana ay markaa bartilmaameedyo ururka xisbullah ay leeyihiin ay markaa duqeeyeen marka sida muuqata weli waxaad moodaa eh, burhaan in xaaladdu adag tahay eh, marka khazana oh, waxaad maraysaa inay kasii darayso maalinba maalin ka dambeysa waan u imaanaynaa khaza iyo dowladaha carabtu waxay ka yirahdeen islaamka laakiin new york kale markaan eegno waxaa ka dhacay banaanbax booliska magaalada new york waxay sheegeen boqoli konton qof inay xireen fagaaraha weyn ee magaalada new york dadkaas waxay kasoo horjeedeen eh, xasuuqa ama duulaanka yuhuuddu ku hayso dadka mm. reedka eh, mm. falastiiniyiinta mm. waraan wajita arrintaas dad waxaa jira u dooda activist loo yaqaano oo marka yuhuudda ka tirsan waxay diidan yihiin iyagoo yuhuuda mm-hmm. xataa dhibaatada markaa ay eh, markaa maamulka yuhuudda ku hayaan dadka rayidka ee falastiiniyiinta laakiin uma muuqato israa'iil inay markaa arrintaa dheg jalab u siinayso oo waxay weli sii wadaa duqeymaha aan loo meeldayin ay wado ay dadka rayidka ku bartilmaamaysanayso dunidu idinna waa ay markaa markhaatiga ka yihiin way ku fiirsanayaan hay-adihii ka shaqayn jiray arrimaha biniaadanimada iyo arrimaha xuquulisaa ka cad moodaa hawshooda inay gabeen mm-hmm. marka reer galbeedka dad laga dilo ama uu qarax ka dhaco durbaba afka labadiis baari ay isqabsadaan iyagoo markaa dhahaya xuquulisaanka lagu xadgudbay dhibaata dhacday mm-hmm. haatan ma jirto ilaahay haatan hay-ad si rasmiya u sheegaysa oo ku bayaaminaysa afkeeda in dadka reer khaza ama dadka falastiin lagu hayo tacadi iyo dhibaato dadkooduna la xasuuqaya si gaara ah haweenka iyo caruurta maxaanay ka dhaheen dowladaha marka ugu dambaysa dowladaha eh. dariskala ama carabta ama kuwa kale islaamka eh, ugu dambeyn eh, arrimahan waxaa jira dalal badan oo carbeed oo ka hadlay dhibaatada ay maamulka yuhuudda ku hayaan dadka reer falastiin laakiin soomaalida waxay tirahdaa meel hoo u baahan hadal wax kama taro arrintaatan hadal waa ay ka gudubtay oo dadka reer falastiin gurma degdega u baahan yihiin oo dhanka bini'aadamnimada sidaasoo kale waxay u baahan yihin in la garab istaago israa'ilna markaa lagu qasbo inay joojiso tacadiga iyo xasuuqa ay ku hayso dadka reer falastiin duqayma haatan waxay markaa dhaafeen labaatan maalmood israa'ilna uma muuqato xataa qorsheeda kuma jirto inay joojin doonto oo saraakiisha militariga waxay sheegeen in howlgalkan uu noqon doono howlgal ay doonayeen gabi ahaanba inay kusoo diraan dagaalyahanada ururka xamaas sida muuqatana mid suurageli kara maaha in markaa xamaas eh, markaa lasoo afjari karo maadaama ururka xamaas iyo dagaalyahanada kale eh, markaa ururka eh, kamida ah fatax iyo sidoo kale ciisaddin alqasaam inay markaa u muuqdaan kuwo markaa lasoo afjari karo konton kun ay ka badan yihiin tirada lagu qiyaasay ciidamada hubaysan ee dagaalama marka suuragalna maaha in israel inta operation dhulka ay bilaawdo gudahan ay u gasha markaa in marka ay bilaawdo oo ay soo afjarto dagaalyan ururka xamaas sida muuqata marka dagaalku waa dheeraan doona mm. khasaara ugu badan dadka reerka falastiin oo gaara dalalkuna waxay u muuqdaan weli dalalka carbeed mm. in marka laga soo tago keliya baaq aysan wax kaloo haatan ficlo aysan samaynin muraad cabdicaiis beereed waa mahadsan yahay si ah ayaan u falanqeynay ama noola falanqeynaya arrinta qasa ku saabsan iyo wararka ugu dambeeya hadba waa socodsiin doonaa haddii eeba idmano kale kubanaan ruux oo shaqaalaha oo ka tagay khaza kuwaas oo ka shaqeynaya dhulka yuhuudda xooga ku haysato markii dagaalkuu bilowday ayaa ilaa hadda la laayahay waxaana la aaminsan yahay in yuhuudda ay qafaalatay hay-adaha u dooda insaanka iyo ururada kale ee shaqaalaha ayaa rumaysan in qaar ka mid a ah shaqaalahaasi si sharci darraa ah loogu xiray xarumaha ciidamada ee daanta galbeed ee la haysto kadib markii lagala noqday ruqsadii ay uga shaqeynayeen israel maamulka yuhuudda ayaa ilaa hadda diiday inay shaaciyaan magacyada dadka ay hayaan markii ururka xamaas ay weerar ku qaadeen ama weerar aan horey loo qorsheysan horena loo arag ay ku qaadeen koonfurta yuhuuda dhulka ay haystaan toddobadii bisha oktoobar ilaa sideed oo qof oo dadka qasa deganaa ahaa ayaa haystay ogolaanshaha ay kaga shaqeyn karaan meel ka baxsan marinka godoonsan ilaa haddana lama oga baallee tirada rasmiga ah ee shaqaalaha yuhuudda ee dhulkooda ku sugan markii dagaalkan uu bilaabanayay ay weli ay haystaan waliid oo ah falastiini oo ka shaqaynayay khaza ayaa waxa ku noolaa daanta galbeed ee la haysto in ka badan shan sano markaas oo yuhuuddu ay duqeymo aan kala joogsi lahayn ay ku qaaday khaza ilaa hadda waxaa ku dhintay in ka badan toddoba oo qof waxaana ay socotaba laleeyahay muddo saddex toddobaad ah sideedii oktoobar ayaa la xiray waliid xilli uu shaqo u socday waxaa lagu xireeyay xarun ku taala deegaanka almoon la yiraahdo sidoo kalena loo yaqaano anatot oo laga dhisay eh, markii magaalada anatod layihaahdo ama la oran jiray intooda badan yuhuud inta la wareegan ay burburiyeen xaruntan ayo ururada xuquuqul insaanka waxay ku sheegeen inay kamid tahay kuwa ay dowladda yuhuuddu ay dib u dhigtay in boqolaal shaqaalaha lagu hayo xabsi aan sharci ahayn taasoo jabinaya baale sharciga caalamiga ah weliid oo magaciisa dhabta ah iyo xogtiisa gaarka ah baa la qarinayo si looga fogaada balira argoose ayaa lagu tilmaamay in lagu hayay goob qafisa oo aan saqaf karo lahayn qoraxdu iyo mararka qaar qabowguna aada u da-ayay suuli la-aan ayuu ahaa muddo saddex maalmood ah sidaa darteed waxa uu sheegay qoraal uu sameeyay in hay-adaha xuquuqul insaanka markuu u sheegayo yiri halkaas sacadu weyn ayaa ka jira kadibna waxaa loo bedelay baa qol kale oo ilaa saddex boqoloo mitir dhan oo laba jibaaran halkaas oo boqolaal qof oo kale oo xoogsata ah iyagana lagu hayay qol kiimika badan ay kasoo ureysay waxaana halkaasi markii dambe loo sheegay in la xirireen hay-adda laanqeyrta cas dad kaloo tiro badan ayaa markii dambe laga soo daayay halkan laakiin ilaa kumanaan qof ayaa lala-yahay ilaa hadda hayadda lirada montal waxa ay sheegaysaa in in ka badan afar boqol oo qoys oo dad badan ay ka maqan yihiin ay la xiriireen hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka iyo sidoo kale hay-adda bishacas iyadoo dalbanaya in looga sheego ama looga warkeeno dadka ka maqan yuhuudda waxaa la sheegay in si aargoosi ah ay dadkaasi u qabsatay maadaama ururka xamaas ay dad badan laba boqol oo qof ka badan ay iyaguna ka qafaasheen markii duulaanka ay ku qaadeen dhulka laga haysto wararka kale ayaan eegeynaya donald trump madaxweynihii hore ee dalka mareykanka iyo saddex caruura u dhalay ayaa dhawaan waxaa gaari doona maxkamad ku taala dalkaasi mareykanka garsoore ayaa shalay sheegay in la go-aamiyey in gabadha uu dhalay madaxweyne trump ee ivana layihahdo ay ku marqaati kacdo kiiska ka dhanka ah walaalaheed iyo aabaheed oo arrimo wax isdabamarin la xiriira waxaa laga eriyay ama la sheegaba in eedamaha qaar kiisaska qaarkood in dib loo dhigay laakiin waxyaabaha sida gaarka loogu haysto oo gabadhan ku maqrata furi doonto waxaa kamid ah lacag uu lunsadeen ama lunsadeen labada wiil ee eric iyo donald jr ama general jonalka la yidhaahdo xaafiiska guud ee new york ayaa sheegay in madaxweynihii hore snatigiisa uu markhaati furi doono lixda novembar maxkamad la geyn doono waxaana uu sidoo kale wax laga weydiin doonaa saddex caruur oo u dhalay oo iyagana lagu eedeynayo lacago badan inay luunsadeen garsoore arthur engor ayaa horey u xukumay donald trump kadib markii lagu eedeeyey inuu ka been sheegay hantida uu leeyahay isagoo xilligaasi doonayay in lacaga la siiyo maxkamadaynta waxaa diirada lagu saarayaa baa laleeyahay lix eed oo ka dhana madaxweynihii hore oo lagu sameeyey baa dacwadan iyadoona wax isdabamarin iyo kabeen sheegidda kiisaska qaar ay kulug leeyihiin gabadha u dhalay donald trump ee fanak layidhaahdo ayaa hore u doonaysay in mowqafkeeda ay qaadan weyso ama ay diiday inay ku maqraato furto qoyskeeda laakiin waxay sheegtay in trumpt organization mdlkii florida markii kaga guureysay ay ku baxday lacag badan garsoore ergon waxa uu sheegay in weli ay sii wadi doonaan xiriirka ganacsiga trump iyo baaritaanada ay ku hayaan nin la yiraahdo miss james oo ka tirsan shirkadan trump organization layihahdo ayaa sheegay inay raadiyeen lacag gaaraysa laba boqol iyo konton milyan oo ganaaxa in laga dulqaado ama laga cafiyo madaxweynihii hore iyo qoyskiisa oo hadda eedeysanayaal ah sbain ayaan eegeynaa markaana in ka badan laba boqol oo kun oo caruura ayaa lagu qiyaasa inay la kulmeen tacadi ka dhana jinsiga iyo sharafta oo uga timid baa leeyahay baadirayaasha kiniisadaha katholiga ee dalka sbain guddi madax bannaan ayaa arrintan soo ogaaday faahfaahinta waxaay soo bixisay baa leeyahay baaritaan dadweyne oona horey loo arag oo waddankaasi la sameeyey oo uu sameeyey wakiilka isbaanishka waxaana sidoo kale soo baxday baa laleeyahay saameyn xunin kiniisaduhu ay u geysteen caruurta yaryar angeli gabolondo waxaa kaloo hay-addan ay cambaaraynaysaa kiniisadaha dalkaasi oo ay sheegtay waxqabad la-aantooda iyo isku dayga ay wax ku qarinayaan inay beenin xadgudubyada ay tahay waxaad u dhaafsan ninkan hay-adan xukumo waxuu yidhi waxaa dhaca buu yidhi aamusnaantaasi awgeed wax badan inay lumaan warbixintan oo ka kooban toddoba bog ayaa waxaa lagu dalbaday in koongareeska dalka sbain ee sanadkii hore ay daaha ka qaadaan natiijada sahankan gudigan ay sameeyeen ilaa siddeed kun oo xubnood ka tirsan dadweynaha ayaa aragtay wax laga weydiiyey hay-addan waxay ogaatay in ibardhibici lix boqolkiiba dadka qaangaarka ah ee dalkan ee ku dhow soddon milyan oo qof inay u sheegeen in la kulmeen xadgudub xagga jinsiga ah markii ay caruur ahaayeen oo ay kala kulmeen xubno ka tirsan baadirayaasha kiniisadaha maamula xisaabtan waxay kor u qaacday baa laleeyahay boqolkiiba hal dhibic saddex toban in ka badan afar boqol kun oo qof marka lagu dara baa layidhaha xadgudubada lagu eedeeyey dadka baadirayaasha ah ee xarumaha kiniisadaha maamula ninka hay-adan maamule ee misir waxa uu sheegay in tiradoodu ay tahay ama si taxadar lale ay uga fakareen soo bandhigista xogtan warbixintan waxaa sidoo kale ku jiray hadallo laga soo xigtay in ka badan ama afar qof oo la dhibaateeyey kuwaasoo carabka uu ku adkaaday inay aada u sheegaan arrintan shucuurta hayse darteed waxaa jira dad ku dhintay ama isdilay iyagoo noloshooda ka quustay markii aada loogu xargudbay ayuu yidhi waxaa laga maarmaan ah in laga jawaabo xaaladaha silaca ah iyo xaaladaha kale khatarta ah ee sanadaha badan wadankan ka jirtay baaritaanadan rasmiga ah ee ku saabsan xadgudubyada caruurta ay la kulmaan ay kala kulmaan kiniisadaha qolyaha katoliga spain ayaa daba socda baa le baaritaan uu sameeyey wargeyska elebas layihaahdo oo soo bilaabatay laba kun sideed iyo xilligaasna waxa uu sameeyey xog ururin ka badan kunkiis oo lagu eedeeyey u baadarayaasha kaniisadaha maamula ra wasaaraha sbain petro sanchez ayaa sheegay in natiijada warbixintan ay tahay mid muhiima oo dimuqraadiyadda ka hadlaysa waxa uu yidhi waxaan nahay wadankan wanaagsan sababtoo ah wadan wanaagsan baanu sababtoo ah xaqiiqda qof walba uu yaqaano ayaan hadda ogaaneynaa baaritaan ayaana lagu sameynayaa xaaladaha ugu dambeeya qodobo kale ayaa saaxiib yaal noo soo socda uu kamid yahay ra-iisul wasaarihii hore ee britain ama ingiriiska boris johnson oo warbaahinta ka shaqeyn doona laakiin iyo qodobo kale ayaa idiin haynaa kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network la sarakacay oo nidigta kaadey oo aad ka maqan tahay oon bidix miililicay meelaanad joogin oon meela dheeriyo manaday hortayda masanoon shay inayay muqaagu siduyo waxaan kugu matalaa oo aad la midab tahay mahigaanka roobka nagiyo madherhkii dalkeeniyo bidhii bislaade masanuun shaynahay muuqaagu siduyo waxaan kugu matalaa oo aad la midab tahay mahigaanka roobko guuhoora maagiyo madherhkii dalkeeniyo bidhii bislaade ayaa kaadheeyey oo aad ka maqan tahay oon bidix miiliilicay meelaanad joogin oon meelaa dheeriyo marnaday hortayda maran xalayta seleloon muddo hiifay gogoshay oon midigtaa kaadheyey oo aad ka maqan tahay oon bidix miiliilyahay meelaanad joogin oon meela dheeriyo marnaday hortayda masanuun shay inayay socodkaad marshayso waxaan kugu masaalaa jeexaygii midigay sida mayl badweynayo mawjadaha soo hiraa gudkooda marayo soo muuqanaye miisanuun shaynayay socodkaad marshayso waxaan kugu masaalaa jeexaygii midigay sida mayl badweyniyo mawjadaha soo hira gudkooda marayo soo muuqanaaye waxaan sii mashiiqsaday murtidaadii tidhiyoon maankayga ku haye tiigu mudnaydey maran xalay toofaallada nafta kula murmaayoon markii aan isbaraniyo maalmihii waanaa debey waxaan sii maashiiqsaday murtidaadbay tidhiyoon maankayga ku haye tiigu mudnaydey marwanimada runayo maamuuska gacalkiyo miyiriyo hubsiimo mawluhu ku siiyo waxaan kugu masaala sida sheekh muftiyaho diintaba u madaxo marwanimada runayo maamuuska gacalkiyo miyiriyo hubsiimo mawluhu ku siiyo waxaan kugu masaanaa sida sheekha mufti aho diintabaa u madaxo aayada macnee diinta wamaqan oo ayadaha macneeye xodka macaan fanaanka ilaa naxariistay maxaa mooga liibaan ayaa ku luuqeynaya heestan miyigaan ayaa hal ku kurhigeed layidhaahdaa barnaamijkana kulanka ka eenanayna qayb ka tahay heese kale ayaa noo soo socda oo aada maqli doontaan markan waxaan eegaynaa dhinaca warbixinada kale eh ra-iisul wasaarihii hore ee ingiriiska boris johnson oo dabcan siyaasadda lagu yaqaanay ayaa markan dunida ay aada ula yaabtay waxa uu ka shaqeyn doonaa warbaahinta oo weriyu noqon doonaa soo tabiya wararka iyo siyaasadda iyo falanqeynta arrimaha la xiriira boris johnson waxa uu ku biiray telefishin layirahda g p oo ingiriiska ku yaala ama great britain laga soo gaabshay waxa uu sheegay maruu hadlayay in dadka ugu baaqi inay kusoo xirmaan barnaamijyadiisa waxa uu sheegay inuu ka doono arrimaha siyaasadda iyo colaadaha ka taagan dunida iyo siyaasadda shiinaha colaadda ukraine ama falanqeyn weyn uu saameyn doona balan dhegeysanaa hadalkiisa Hi, folks. Boris Johnson here. I'm excited to say that I'm shortly going to be joining you on GB News, and I'm going to be giving this remarkable new TV channel my unvarnished views on everything from Russia, China, the war in Ukraine, how we meet all those challenges, to the huge opportunities that lie ahead for us, why I think our best days are yet to come, and why, on the whole, the people of the world want to see more global Britain, not less. So join me on GB News for some great British television. codkaasna ra-iisul wasaare hore ee ingiriiska boris johnson waxa uu sharaxayay waxuu ka qaban doono telefishinka uu ku biiray g b t v lirado ingiriiska ku yaala falanqeynta iyo wararka uu sheegi doono wariyo akhrinayay warka waxa uu sheegay in raiisularo sidoo kale uu wararka geli doono barnaamijyada siyaasadana oo aada uga falanqeyn doono marka ra hore ingiriiska soo maray oo hadda ugu digaroganaya dhinaca warinimada markaan dhinaca xubnahan eegeynaya waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maanta kale maxaa dunida ka dhacay maantana wariyaheena efraah axmed xuseen ayaa la diyaaraha mahadsanid burhaan waa maalin sabti a ah. taariikhdan waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha oktoobar sanadkuna waa labaatan saddex iyo labaatan waa maalinta saddex boqol iyo koowaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan lixdan iyo afar cisho haddii alla idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacay waxaa kamid ah maanta oo kale sanadkii labadii kun taliyo ku-xigeenkii booliiska gobolka shabeellada hoose nuuriya cali faarax ayaa ku geeriyooday qarax miino oo ka dhacay magaalada marka maanta oo kale sanadkii labadii kun saddex tobankii waxaa magaalada muqdisho lagu aasay meydka allaha u naxariistay weriye maxamed maxamuud timacade oo u shaqaynaya telefishinka universal maanta oo kale sanadku markuu ahaa labadii kun afariyo tobankii ciidanka booliiska dekeda muqdisho ayaa gacanta ku dhigay kuntineer ay ku jireen waxyaabaha qarxa iyo qalabka ciidamada maanta oo kale sanadkii labadii kun afariyo tobankii diyaarad nooca rakaabka ah oo u garaysnayd howlgalka midowda afrika ee hadda loo yaqaana admis ayaa ku dhacday meel u dhow degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose maanta oo kale sanadku markuu ahaa labadii kun toddobiyo tobankii qaraxyo iyo weeraro isxigay ayaa ka dhacay hoteelka maa'ida oo waagaasi la oran jiray naasa hablotu dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab ayaana muddo saacada ah ka dhex daga maanta oo kale sanadku markuu ahaa labadii kun kooiyo labaatankii ciidamada dowladda iyo dowlad goboleedka galmudug ayaa si buuxda ula wareegay magaalada guraceel oo ay muddo afar cisho ah kula dagaalamayeen ciidamo daacad u ahaa sunna wal waljamaaca maanta oo kale sanadku markuu ahaa kun afar boqol sagaashan iyo labadii saamiyihii la oran jiray christopher colombas ayaa tegay dhulka maanta loo yaqaano dalka kuuba oo ka mid ah wadamada laatiin amerika maanta oo kale sanadkii kun sideed boqol siddeetan iyo lixdii taaladii xorriyadda ee magaalada new york oo faransiisku u hadiyeeyey maraykanka ayaa laga dejiyey dekedda magaalada new york maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo labadii dowladihii xilligaasi ee maraykanka iyo suufiyeedka ayaa ka heshiiyey xasaradii gantaalaha difaaca kuuba ugu dambayntiina maanta oo kale sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol iyo afartankii ciidamadii talyaaniga ayaa ku duulay dalka gariiga guud ahaana waa iga intaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsantaha wariyeen efraax oo nala socodsiinaysay qaar kamid a ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay markana waxaan raacinayaa xubinteenii kale ee kala maan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaaney israa'iil ma inisba haysatay inoo islaamay werku weel aawshon ah, ameerikaangu haddiun eebadu yoonay aakagangaadana islaamnimaduun sheegadaan ilada ka jirta intee ogaada israa'iil aabbeed hadduu ameerikaan yahay hooyadeenna awe war ingiriis waay mataasaa qarsoon aryadhaha kalemani arrintan war iyo sheeko waa dhaaftay ragannimaa la yska rabaa shacabkii falastiina magaalada qasa ku noolayna xalanyo korontadii laga goostay oo taleefanadii laga wada jartay oo internetkina jaf laga siistay ah, lagu bilaabo duqaynti waagaana loogu bariiyey saakayna ciidanaa ku kalahay muga wax la dhowro karo wallaahi wax mahaaska dhacaayo ma aha hadda gacantaanyu ma gaartee ilaahay gurmad ha siiyo warsootii la yidhi waa boqol yuhuuduye rag baabiirinaayo barka u firaaye barqal lagu ma gaari ahey dawdii dirmaayo gabta duubsanliwawale taleeri war kalamaanay waxaa horay loo yidhi ayadoo tamcaartiiyo nimcada qaaraddani taalla toban jeer ka badan tahay dunidan tuugsiga u aadno afrikada maana iri tahriim meel kastaba taagan dalkoodoo tigaad badan la teedsan yahay kayrku ha tabcina maanaa idhi dhulkee dhoof u wada tooqa tafta kuwii u xaytee isyidhi yurub mar soo taabta ayagoo tabaalaysan ee taws la kici waayey tuuga liibiya fadhida badi ku taakeeyey tubqa loocan duulkii maraataran ma yeeshaane waa digtaytar goortay dhaheen geesi tabantaaba ayagaa nadaamkiya tirtiray talisyadoodiiye maanigaa tarii ka dhigay meel wax lagu toogto intaan tacaddi owgiis dhargee kibir la soo toosay maanigaa talxiil idhi riyaa tira masaakiina doonaynaa sidii ruux ku tala galay dalxiisa ugu tamashleeyo ma anigaa baariis orod ku tagay tookiyana diiday talaxumada qaarkeed mar bay eber ku taagtaaye ma anigaa inay kala tagaan carab ku taageeray inay tuurta dhigataa dahraan loo tallamayaaye sidii loo tahluukayn lahaa waaye loo turubye maanaa tooshka iiraan ku shiday saan u kala tuuro waa horay ciraaq tumatay oo dhiiggu togaqaad taariikhda magacay laheed kii tiraa garane ma anigaa tubada suray baqdaad meesha sare taalla haddaan nabadda loo turin dagaal waa dhib iyo tawse mooye maanigaa talluun shidee suuriya u taabtay tartan baa adduunyadan ka jira nin iyo taagtiise maanigaa talyaaniga dulmiye ruushna tabantaabay wiilkii timaha xiirnaa cirkiyo taabay samadaase hadba wuxuu tijaabshaa nuglayr tiiradheere ahe maanigaa madaafiicda tubay kuuriyada taalla israa'iil rag baa tiiriye kibir ma tooqeene maanigaa talaabiib u gaday taangiyada yaalla dabadeed yuhuud tabarrucee toosub ugu geeyey falastiinna dhagax tuura idhi aan ka rogintaaha tolla aya mar bay noqon kuwa xoog ka tabar waar wallaweynay war ma haysaane garoonka hargeysa waxa ka soo degey saraakiil khatar ah oo adduunka lagu soo tababaray oo weliba khibradda bay leeyihiin oo ilaa afghistaan bay ka soo dagaalameen magacayaashu abuuabuuan um badanaayehe warwaaqlow jalib miyay u socdaan waar wallaweynay war ma sugtaane saraakiishani waxay ahaayeen saddex ay oo khatara war saraakiishaad noo sheegaysa ma eeyay ahaayeen waar garan maysiina waa eeyo tababaran weeyi wax walbana way soo sheegayaanoo way soo qabanayaan hadday tahay mid qarax sidah hadday tahay mid aasa noqonaya hadduu yahay mid qori sitay hadduu yahay mid fibno wadaba marka wallaweynay somalilan qaaqdaye dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu haduu tashaday maxaa loo daba socdaa oo waaqlow awal somalilan eeya kuma noolayn miya wareeyaha tababaroo la sheegay in dabadda laga soo gaday waxaa garoonka hargeysa ku soo dhoweeyey taliyaha nabad sugidda somalilan oo afku u duwan yahoo isqarinaya eeyaha xataa ciidankii wada laftirko geeridoodan wejigu waa u duubnaa salaan sharafayna taliyaha nabadsuguda eeyuhu ka qaateen waar garan maysaana eeyaha markay garoonka ka soo degeen baa derajadoodii lagu taxay madaxweyne muuse bixina dikreetada wuxuu ku saaray mid kastaba in laga dhigo gaashaalo sare dee cuntadoodana dibaddaa laga keenayaa baa la yidhi warwaaqlow eeyuu xuduudda ma tegayaan waar waa tababarahiin soo laguma odhan warkalamaanay war ma haysiine dowladda soomaaliya waxay iska dhigta waxay tidhi qase waxa ka dhacaya looma dulqaadan karo abshir gorgor iyo duufaan maa loo diri rabaa war aanhel masaarmadii mooryeelkooda moorada garaabadana harmadeeyow naftiisaba daryeelaa dadka kale wax saartaa la yidhi aniga waxay dhaheenaa ah, muda dagaalka falastiin soda alla joojiyo haddii la joojihaynin almiina alla yareeyo warwarkaan naga dhex gelinine wakiilka qaramada midoobey u fadhiya soomaaliya wuxuu yidhi xadgudubka israa'iil qase ka wadaa wax la aqbali kara maahan adduunyaduna xaq maahan inay daawato dhiigga caqdarrada ku daadanaya hadda maanta warkaan soomaaliya ku dhiiratay carabtii kale waa ka baqeen war walla weynay somalilan haddii la ixtiraafi lahaa dhibaatadanoo dhan ma timaadeen israa'iilna dunida islaamka kuma xadgudubteen waaqlownin sidaadoo kale ayaan dhaweyd wuxuu yidhi eh. masjid alaqsa wuxuu ku yaalaa eh. magaalada saylac eh. dhulka lagu dagaalamayana kuma yaallo waa lagu qaldamay naw waar makaasaa fiyow waaqlow waxaanoo dhib ah ixtiraaf leh ma'umaruusin waar balbiye cab war waaqlow eeya keentaya afka xidhataya isku sawirtaya waa yeelkaday waar dalabo waa kumaan doosayaare ku soo qaban gooja cadda war waaqlow taliyaha cusub ee nabad somalilan bacaluul eh. ma bootadaasoo wax ku difaaci rabaa war kalemaanee war mahaysiine eh. madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jon ung ing ah wuxuu yidhi dagaal gondahadou ka dhashaa kinjom ung jangalalow bangalalafna ay bari maahmaadas reer muduga leh war reer mudugaasaan ku keenay waxaa la yidhi hadda ka nin reer mudug ahoo xilli nabada qori wata ayaa la arkayoo waxaa la yidhi war xaytaa nii qorigaa ah sidata nabadaa jirtee wuxuu yidhi dagaal waa goorma war bislow reer mudug mataqaanida waxay ku maahmaahaan qalbi muslin lahaw qalab munaafaqna sido waxaan kuma mahna eh. deriskii dagaalkaaga rabo eh. doorada igicishaasku dhaha warwarka waa iga dhex gasheen eh. kim jong un in ah wuxuu yidhi dagaalkii saddexaad ee adduunka bilaabanaya dowlad kastana ha u diyaargarowdo horta aanay weydiiye unuka kii labaad magalni warinagukiyafaraadan sii marayna war adduun lama socotiin dadka xaaladda falanqeeya waxay dhaheen dagaalkii saddexaad ee adduunka calaamadihiisoo dhan waa soo ifbaxeen dowladihii awoodda lahayna waa keblayurar oo mid kastaa waxay sugaysaa in dagaalka uu bilowdo meelaha ugu waaweyn oo dagaalka ka bilaaban karana waa saddex meelood oo hadda laysku hor fadhiyaa la yidhi waxaa ugu horraysa uguna daran bariga dhexe oo hadda xaaladu ka kulushahay waxaa soo labaysa yukrain oo sanadkii u dambeeyey laysku haystay waxaa soo saddexaysa oo maraykanka iyo shiinaha ay isku hor fadhiyaan meesha la yidhaha taiwan oo koonfurta shiinaha ah waxaana la saadaalinayaa dagaalka saddexaad hadduu toos u dhaco muddo kooban inuu ku soo gebagaboobayo sababtoo ah waxaa la yidhi hubkii adduunyada warna may lahaa cid kasta oo diyaarsan yahay keliya in laysku rirido ayaa ka xigto quburaduna waxay saadaaliyeen in gantaalka ugu horreeya ruushku ridayo oo xagga maraykanka uu la aadayo maraykankuna intuusan gaarin nukliyerkaas ay dhexda ku qarxin doonaan kaasoo dili doona dad laba milyan oo qof ka badan kadibna maraykanka uu laba nukliyar soo ridi doono midna uu xagga shiinaha ku ridi doono midna uu ruushka ku ridi doono intay kuwaasi maqan yihiinna iiraan ay nukliyar soo ridi gudi doonto halkaas markay marayso xaaladii dunida farahay ka baxday la yidhi dhimashadana kalaba dadka adduunkay noqonaysaa ha la yidhi marka ugu dambaysana shiinahoo dhowr gantaal iska dabageynaya ayaa la saadaalinayaa inuu awoodda adduunka la wareegi doono dagaalkuna sidaas ku soo dhammaan doono iyadoo dadkii adduunka inta ugu badan dhinteen dad yarna soo hareen saadaasha waxaa ka tagti in markaas kabacdi la heshii doono aryaadhaha cabdikuus saadaashiisa xabad kama jirto sababtoo ah inta waxri sidaysoo ou sheegay kuma darin madaxweynihii jaagada xiraaye kuuriyada waqooyi asagaanaba he aad looga baqaa inuu bilaabo cabdilow cunugaas inuu gacan fudud yahay anaaba huba war waa ka dhacsantihiin gacanfudeedka kuuriyada waqooyi waxaa ka daran kulanka xamaas iyo ruushka dhex iyo ciidamadii masar ee yuhuudda u dhaadhaaranaya ad xataa waa boojaysan warka run ma ka sheegayst wixii la sooriday oo dhan hal xabalee sheegta in la qabtay war anugu imbalaayo qarsantaa waxaan ku ogaaday madaxweynaha ruushku wuxuu ku hanjabay sanadkan inuu sii doono madax nukliyar ah wiilkii yarka ahay ee afgembiga ku qabsaday dalka niger marka afrikaan haddii uu nukliyeer helo war kale miyaa yeelhe aryaadhaha ruushku haddou hal madaxoo nukleerana sii lahaay qawaadhiijto meel isugu aruurta muu helayna aan hog ku siinna er cabdulow laf dhuuxle iyo laba dhagaxlayslama helo warkalamaanay warmaysiina waxaa layidhi nukliyeerka haddii la rido saddex marxaladoodu marayaa marxalada koowaad ee iftiinka ee riditaanka nukliyeerka oo saddex ilaa iyo shan dadka ku nool iyo guryaha ku yaala baabi'inaysa marxaladda labaad oo ah hirka nukliyerka oo ilaa iyo kilomiter dadka ku nool iyo guryaha ku yaala iyana dhulka la simaysa iyo marxaladda saddexaad oo ah sunta nukliyerka iyo kulaylkiisa oo gaaraysa ilaa iyo kilomiter iskuweer oo dadka ku nool xitaa kan aan dhimanin uu dhaawac halis ah noqonayo cabdikuusow maagaa u bootay oo haysae anii dagaalkii fooriyay waa joogi wax ka daranoo dhacayan ma u malayhay inay jiraan abuu runtiisoo dagaalkii fooryahay nukliyaraad ka sheekaynaysina biamaa laysku ridaay kaare xataa waa laysku ridaay war kalmaan idinkoon daalin hadday noqoto dagaalka saddexaad ee adduunka inuu bariga dhexe ka bilowdo waxaan idiin sheegayaa soomaali inay balaayo arag sababtoo ah weligay baa maqli jiray iyadoo la leeyahay xaalku waa bariga dhexe aryaadhaha samiday cabdullana waxa uu yidhi w safaarkii aan sir loo weeday samatag waa lagaa suuga safarkii aan sir loo weedayn matag waa laga suugaa cabdilow abwaan caligaamna wuxuu yidhi eh. bushimahaa dhexdoodiyo been weeye nabaduye baaruu daqiicdiyo buntuq weeye dunidiye galmaale war ma haysiina kursigii baarlamaanka adduunkaoo soomaaliya u tartamaysay degaan doorashadiisa maa soo wareejiyey war ma somalilan baa ku guulaysatay oo kursigii faahad weli banaawiya war jadwalkii doorashada miyaa la isku khilaafay war baarlamaanka puntland waxaa la yidhi go'aamadii gudiga doorashooyinka dani ka soo baxay ayaa la filayaa inay ansixiyaan mucaaradkuna waxay leeyihiin baarlamaanka go'aankiis hore dad badanaa ku dhintay kanna dad badanaa ku dhimanaya hadduusan ka joogin marka xaaladda siyaasadda puntland waxay u eg tahay tii soomaaliya markay maraysay laba sanan ugu darna madaxweyne war waa falantiin anuu baarlamaanka adduunkaan idinkala hadlaye ma la isku buuqay kursigii tansaaniya ku guulaysataa la yidhi xildhibaan marwe barshiir oo u tartamaysa madaxweynaha baarlamaanka adduunkana waxay tidhi waa layga hiiliyey waana laga xisaabtamayaa taasi laysaga hari maayo war ku-xigeenka golaha shacabka abshirow oo ku sugan halka ay doorashada ku dhacday ee waddanka angola wuxuu yidhi wafdiga soomaaliya anigaa hogaaminayey doorashada inaan ka hadhana heshiisaan ku ahayn macalgabadhu waa ogeyd gudoomiyaha golaha shacabka keliyana wax ka kooban ma aha warqadda tanaasulka doorkana ma ahayn wax gudoomiyaha golaha shacabka keliya ku kooban xildhibaan marwana waxaanu isku ogeyn maslaxadda caamkaa ah inay u tanaasusho sababtoo ah waxaa jira heshiis dhex maray soomaaliya iyo tanzaniya kuraas kale inay nooga tanaasulaan annagana kan aan tanaasulnaana ku heshiinay iyo arrimo kaleo ku saabsan isdhexgalka bulshada bariga afrika hayehe haddii lagu heshiiya ka kadib xaaqayla dhaanta keenay war siyaasaddu waa wejiye badan tahaye rag arrinkan ka soo horjeeda inay shidayaan sooma dhici karto war raysul wasaarihii hore khayrra wuxuu ku tilmaamay arrinkaas nasiib darro u soo hoyatay ummadda ummadda soomaaliyeed waar ceelbuur muxuu ka yidhi xubintii kalemaana dhegaysateen saaxiibayaal barnaamijkeenana u dambeysa oon mahadnaqayaa saaxiibada kala qayb qaatay tabintiyaana farsamo ee dadkana dhegaysanayaba heesee ku luuqaysa fanaanada codka macaan ee khadiijo fooden nuur ooma ooyan iraadaan kaga tegaynaayo nabadgelyo badan lahayd been loo akhriyaayo maxaa gabadh ugu baho dede badan lahayd been loo akhriyaayo waan helaanahay ayaanin laho oori waan helaanahay aqalkiisi dumay inan aroorya lagu wado sana lala furyo yarkan arrimahiisa ilaa fogaadaye inuu kalgacal abu